raim alxamdulilah rab اlcaalamin wsal allah wslm cala sayidina mxamedi wcala alih wsaxbi ajmaciin naaib lfaacil alamila waxaynu ku jiray darsigan naaib faacil la ydhaahdo naaib faacil waxa weeye faacilka ayay ma arkaysaa inta badan ay daba dhigaan markay kaga warramayaan faacilka faacilka waxaynu ku soo qaadanay kitaabkii koobaad wuxuu ahaa ismun marfuucun taqadamahu ficlu wadalla cala aladii facala alficla waxaa jira ismigaas waa la tuuraa mafcuulkii ayaa meeshiisa la dhigaa ficilkana waxbaa laga bedela isbedelka ficilka waa kaynu darsigii hore kusoo sheegnay laba ficil ayaa baabka soo gala oo mabniyulmajhuul loo bineeya oo faacilkooga la tuura waxna laga bedela ficilada haddii uu ficilku maadi yahay awalkaa la godaa qablalaakhirkana waa la kasriya fataxa waxay isku bedelaysaa futixa saa uu ku tusaaleeyey akala ukila kasara kusira aabkaasaa loo bedelay haddii uu mudaaric yahayna uma awalhu wafutixa maa qabla akhiri maala yaftaxu yuftaxu bay isku bedelaysaa yakulu yukalu yaksiru yuksaru maala tajmacu tujmacu yarkabu yurkabu taxlubu tuxlabu tuhadibu tuhadabu qaabkaasaa ficilka loo bedelayaa labada ficilba maadiga iyo mudaarica awalkooga waa la godaya maadiga waxa la kasrinaya qabla laakhirka mudaaricana waxa la fadxinaya qabla laakhirka ficil amarkuna meesha ma soo galo oo baabkan ma soo gala naaibu faacilka ama la ydhahdo almabniy lmajhuul khulaasada mar kale aan dul maro wuxuu yidhi naa'ibulfaacil ismun marfuucun waa ismi godan xalla maxalla alfaacil oo meeshii faacilka degay bacda xadfihi intii la tuuro kadib idaa usnida alficlu ficilka haddii loo isnaadiyo ilaa naa'ib alfaacil haddii loo isnaadiyo wa kaana maadiyan maadina uu yahay duma awlhu xarafka u horeeya maadiga waa la godaa wakusira waxaa la hoos dhigaa alxarfu اladii qabla akhiri xarafka qabla akhirka ka horeeya ayaa la hoos dhigaa duma waa la godaa kusira waa la hoos dhigaa halkan lafteeda ayaa ficilkani u yahay uu badelan yahay oo uu yahay mabniyu lilmajhuul kusira asalkiisa wuxua kasara marka uu faacil leeyahy faacil qaadanayo ee ciddii hoos dhigtay ama wax kala jebisay ay meesha taallo kasaraa laodhanaya isaga laftiisaa la bedelay imika isaga laftiisaa dumma awalhu ah kasaradii maxaa laga dhigay ku wa kusira maa qabla aakhirihi wey siinkiiyo qablaba akhirkana waa la kasira kusira baabkaynu ka sheekaynayna isagaa ku jira sidii fataxa looga bedelaya futixa dumma asalkiisu dumima buu isaguna aha dumima labadii xarafee u dambeeyey ayaa isku idqaamay damma waa la godaawaya isagu cadda wuu tiriyey cudda waa la tiriyaa wain kaana mudaarican hadduu mudaaric yahayna dumma waxa la godaa awalhudaas imika waa naaibu faacilki awalkiisaa la godaa wafutixa waxaa loo la kordhigaa waa ficil mabniy majhuula alxarfu baa la kordhigaa alladii qabla akhiri akhirkiisa ka wariy wاlficl اladii yaxduثu fiihi hada التagyiir ficilka isbedelkaasi ku yimaado ama uu ku dhaco yusama waxaa lagu magacaabaa mabniya lilmajhuul baa la waxaa la dhaha mabniya lilmajhuul mabniyu lilmajhuul baa la majhuul baa loo bineeya kii majhuul u binaysan baa la dhaha mabniya lilmajhuul baa la ida kaana naa'ib faacili haddii naa'ib faacilku yahay mu'anaan kaana alficlu ficilkuna wuxuu ahaadaa mu'anaan waa masale muhiima taasi waxa weeye maalan waxay meeshu ahayd markii hore qara'a axmadu alqisata qara'a axmadu alqisata axmed oo faacilkii iska tuur waxaa isku soo haray qara'a iyo alqisata alqisatada qaadoo meeshii faacilka dhig sidii faacilku u godnaa u god alqisatu qara'a alqisatu qaala aada haddana ficilka wax ka bedel u bine majhuul u bine oo mabniyu majhuul ka dhig duma awaluhu waa maadiye wa kusira maa qabla akhira qaala aadii maxay isku bedelaysaa quria quria iyo alqisatu baan haysana alqisatu waa muana taaw taanii ficilka la xidhiidhi quriat alqisatu taadaas markii hore markuu axmed ahaa faacilku qaraa axmedu qaraa oo keliyuu ahaa laakiin markii axmed meesha ka baxay alqisa oo soo gasha waa la tacriifinaya quri'at ilqisatu waxaa la mida haddii aan idhaahdo darabat zaynabu axmada darabat zaynabu axmada darabat taw taaliif baa ku jira leenu faacilku waa zaynabu tuur mamniin majhuul ka dhigo majhuulu binay ka tuur faacilka meesha zaynab darabat iyo waxaa isku soo haraya maxay iyo axmed badel ficilka axmedna bedelo god lannu meeshii faacilku dhacay ficilkana wax ka bedel duribat axmedu baan maraya duribat axmedu ma saxba taaw taaniidka ka tuur lannu taadani markii zaynab bay la socotay markay faacilka ahayd hadda axmed baa meeshii maaragtisa faacilka ku jira maxaa la odhanaya marka duriba axmadu marka masaladu waxa weeye faacilka waxaynu ku soo marray hadduu muana yahay ficilka waa la taniifiya haddii uu faacilku mudakar yahayna ficilku mudakar buu ahaa daraba iyo darabat baa jirta akala iyo akalad baa jira mudaaric markaa tidhaana waxaa jira yakulu iyo takulu taada ugu horeysa lagu taniifiya naaibu faacilkuna waa sidaas lannahu xalla maxala alfaacil aacilfaacilkii meeshiisiibu fadhia marka isaguna sida faacilkaba ficilka loogu taniiinay hadduu ismigu muana yahay loogu taniiinay iyo naaibu faacilkuna haddii uu muana yahay ficilkiisa waa loo taniiinaya haddii uu mudakar yahayna ficilkiisa lama taniiinaye waa loo takiirinaya ida kaana naaibu faacili muanaan kaana alficlu muanaan tamriinka sax weeye jamiil tadii baa lagu daayay sax weeyaan waa si wanaagsan horta marka hore amiladaasi icraabku xagga dambana wuu inoogu soo socdaay laakiin kolley icraabkiina inaad icraabtaa weeye fatax alwalad albaaba icraabkiiga waad garanaysan futixa albaabu marka ledhaa waxaa loo icraabaya futixa ficlu maadin mabniyun mabniyu lilmajhuul mabniyu cala alfatxi ficl maadi mabniy lmajhuul mabniy cal fatx labadiias ku darsan mabniy majhuul wey atxa maahe utixa waa la bedelay ficilka mabniy lmajhuul mabniy cala alfatxina uu yahay ficilmaadi annamlatu alghina waa sax weeye tusaalaha shanaad tajmacu waxay ururinaysaa annamlatu ama ay ururisaa sida caadigaba oo qurajadu alghidaa cuntada way ururisaa buul yani maaragsa way sii diyaarsataa tajmacu annamlatu alghidaa waxa weeye waxaynu tuuraynaa annamlatu oo muanaa ayaa waxay wadatay tajmacuda tada muanaka tada annamlatu baa wadata annamlaa la tuuraya alhidaau oo mafcuulkii ahayd ayaa waxay fadhiisanaysaa kelmadaas waxay galaysaa meeshii facilka ayanu degay waana la godaya alhidaau ficilkii tajmacu waxaynuu binaynaynaa lilmajhuul duma awaluhu wafutixa maa qabla akhiri wamaarix tujmacu bay noqonaysaa tujmacu lhidaau markaan idhaahno alhidaau waa mudakar adiguna taabaad ku bilowday taa taada dee annamlatu baa wadatay annamlatu qaalat namlatun qaalat taaniidka namladaa wadatay alkidaa waa mudakr marka maxaa loodhanaya ma tujmacu baa loodhanaya mise yujmacu yujmacu baa loodhanaya maala tadribu haddaan idhahdo tadribu zaynabu saydan tadribu tadribuda taniidkaa zaynab baa wadata marka zaynaboo faacilkii meesha ka baxuu axmed noqdo ee la idhaahdo tudrabu axmedu ma tudrabu axmedu baa mise waa yudrabu axmedu iyo taadina waa la bedelaya leanno taniidkii ay la socotay meesha muanadkii uu ka baxay mudakr baa soo gala yujmac اlghina ta kalena tusaalaha toddobaad taxlub اlmarأaةu albaqarata labadiiba imika waa muana taxlubu waxaa loo yidhi tadaa taniidka kutusaysa imika loo geliyay mudaarica faacilku waa almar'atu haweeneydu waxay ka lisaysa albaqaratada mafcuulka ah ee naa'ibu faacil aynu ka dhigi doon ku bedelayna almar'ana iyadna waa muanau marka marka almar'a la tuuro ficilkii taxlubuna tuxlabu loo bedelo albaqara tadii maba noqon karo marka tuxlab lbaqaratu waa in la baqaradii waa laga lisay sii waa laga lisay tuxlab lbaqaratu daas leedu ciraabaysa tuxlabu ficlun mudaaricun mabniyun lilmajhuul mabniyun lilmajhuul marfuucun litajarudihi min alnaasib wاljaasb icraabkiisii kale iska leeyahay waa ficil mudaaric marfuuca waxaad ku daraysaa keliya mabniy lilmajhuul baa soo bilay si aad u fahanto waxa soo socdee godani inaa ismiga soo socdee godani inaanu faacilkii ahayn ficilka la bedelay oo faacilkiisiina la tuuray naaibu faacil waxa dambe saad u tahay ficlu mudaaric mabniy majhuul marfuuc litajarudihi min annaasib waljasm wacalaamatu rafcihi adamatu daahir albaqaratu mafaacilkiiba mise waa naaibu faacil naaibu faacilin marfuuc wacalaamatu rafcihi adamatu daahir waayahay tamriinaat الأول اsتkrج naaئب الفاacل وficlahu la soo bax naaئب faacilka iyo ficilkiisa min الcibaaraaت التاaliية اsتkrج ficل أmr mبني عalى السكون والفاacل ضميir مستتر فيhi وuجوبا تقdiru أnت naaئبa mafcuul bه maنصوب waa waxaad la soo baxaysa naaئب مضاaف فاacل مضاaف إليه وفicله الواaو xرف caطف فicل macطوف عalى naaئبة والمacطوف عalى المنصوب منصوب وعلاaمة النسب الفتحة ظاهر وفicل مضاaف والhاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة من العباaراaت جار ومجrور متعلق باsتkrج التاaلية نعت للعباaراaت مجrوuر وعلاaمة jر الكسر اsتkrج la soo bax نائب الفاacل iyo وفiclahu la soo bax min alcibaaraat alatiya jumlooyinka soo socda kala soo bax tusnacu lqahwatu bunka waxaa laga sameeyaa alqahwa marka la diyaariya qahwa la waxaa laga sameeyaa min albun bunkaa laga sameeya waariiqatu dalik ariiqada loo sameeya waxa weeye an yuskaba almaau in biyaha lagu shubo fi lcinaayi weelka uma yuudaca dabeedna la dhigo an yuskaba waan ku cadfaya ficilkaa antu gashee mansuubka an yuskaba almaau fi linaai uma yuudaca uma an yuudaca wey in la dhigo cala annaari dabka la duldhigo faidaa hala almaa markay biyuhu karaan ama faxaan rufica alinaa'u ayaa weelka la qaadaa oo laga dejiyaa dabka wurixa fiihi waxaa lagu tuuraa oo lagu daraa juzun min albunni qayb buna ayaa dherigoo dhulka yaalla oo laga dhigay lagu daraa waqulliba albun bunkana waa lagu laaqaa qulliba albunnu waa lagu laaqaa bimilcaqatin qaado milqaadbaa ama milqaacad baa loo adeegsadaa liyamtasija bilmaa si uu biyaha u dhex galo bunkii si uu biyaha ugu darsamo oo uu dhex galo liyamtasija bilmaa uma yuqarabu linaau mar labaad baa weelkii loo dhoweeyaa min annaari dabka aaniyatan mar labaad yaa la duldhigaa iya liyandaja si uu u bislaado maa fiihi waxa ku jira oo bunkiina ugu milmo watumsaju lqahwatu qahwihii waxaa lagu daraa bisukarin sokor baa lagu daraa sokor baa lagu daraa axyaanan mararka qaarkood wa kaiira maa tushrabu in badanna waa la cabaa biduunihi biduuni sukar iyadoon sokorba lagu darin ayaa la cabaa qaabkaasuu dhig tusnacu lqahwatu qahwaha waa laga sameeyaa min albun maxaa ku jira halkaa tusnacu ficlu mudaaric mabniyun lilmajhuul maaa lagu sii daraya mabni limajhuulhaye marfuucu litajarudihi min alnaasib wاljasim wcalaamatu rafc damtuah alqahwatu baa la sameeyaa oo wixii la samaynaya mafcuulkii la dhigay meeshii faacilka wey naaibu faacil asalkiisu mafcuul bu ah naaibu faacilin marfuuc wacalaamatu rafciha damtu aahir min albunni baa laga sameeyaana waa jana majruul ku tacaluqaya tusnacda tusnacu ta wa loogu bilaabay de alqahwatu muana wey waariiqatu alika arintaa ariiqadeedu waxa weeye an yuskaba almaau in biyaha la shubo filinaai dheriga lagu shubo ta biyihiibaa dheriga lagu shubay an yuskaba icraab an xarfu nasbin yuskaba ficlu mudaaric mabniyu lilmajhuul haye mabniyu lilmajhuul mansuub بأn وcalaamaة nasbhi alfatxa almaء naaئb faacil marfuuc وcalaamaة rafc الdm fi اlإnاء ثuma yuuضc إعrاab ثuma xarفu caطفi yuuضc ficl mudaaric mabniy lilmajhuul manصuub لأنه معطوف على يسكب ayuu ka cadfaya أن يسكب ويuضع معطوف على يسكب والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة النسب الفتحة ظاهر ونائب الفاعل ضمير مستتر جواسا تقديره هو yacuudu ilaa alinaa alinaa weelkii buu noqonay uma yuudac huwa inaagii waxa la dhigay biyaha weelkaa lagu shubaya weelkiiba dabeedna cala naar la saaraya dabka korkiisa faidaa hala almaau halaa yaklii sida ramaa yarmi halaa waa ficlu maadi isagu mabniyun calaa fatxati muqadara almauna waa faacilkii lannu lama bedelin karna a rufica alinaau faidaa ala lmaau markay biyuhu karaan ama faxaan rufica alinaau ayaa weelka laga qaadaya dabka dhergiiba dabka laga qaadaya rufica aye ficlu maadin mabniyu lilmajhuul mabniyu cala alfatx laa maxala lahu min alacraab alinaau naaibu faacil marfuuc waurixa waxaa lagu tuuraya ficilmaadi mabniin majhuulkaasna wey fiihi yani filina juzun baa lagu tuuraya yani lagu daraya buu ka min albun urixada naaibu faacilkayga juzun baa lagu daraya urixa juzun baa la tuuraya oo min albunni ka mid filina lagu ridaya juzun waa naaibu faacilka waqulliba albunnu waa waa lagu walaaqaya m ulliba bunnu ulliba ficlu maadin mabniyu lilmajhuul albunnu naaibu faacil marfuuc bimilcaqatin bimilcaqatin waa jaara majruur milcaqa la dhaa laciqa bay ka timid laciq yalcab yaa murdintii ama leefidii liyamtazija bilma si ugu imtizaajku dhexgala weyaan si bunka u dhexgala biyaha ugu darsamo uma yuqarabu linaau kadibna weelkaa loo dhowaynaya min anaari aaniyatan yani dherigii uga jeeda iyo dabka mar labaad loo dhowaynaya la saaraya liyandaja maa fiihi si uu bislaado waxa ku jira oo labadii iskugu darsamaan yuqarabu waa ficil mudaaric marfuuc umadu waxay cadfi kartaa jumlada mogta marka qaar ficil mucayana cadfaysa marna jumladunbay jumlooyinka ka horreeya ku cadfaysa yuqarabu waa ficil mudaaric marfuuc mabni lmajhuul ficil mudaaric mabni lmajhuul marfuuc waa alamtu rafc damu alinaa'una muxuu noqonaya naa'ibu faacilki watumzaju lqahwatu tumzaju waa ficil mudaaric mabni lmajhuul yaqahwatu oo naa'ibu faacil bisukarin axyaana wakaiira ma tushrabu in badanna waxaa la cabaa tushrabu waa la cabaa hiya alqahwatu naa'ibu faacilku waa damiir mustatira jawaasan taqdiiruhu hiya biduunihi biduuni sukar biduuniha baan odhan lahayn af soomaaliga sonkor markaan idhaha muana baan inooga ka dhigna sukar waa biduuna التمرين الثاني ها xawil اafcaal allatii fi ljumal اlaatiya waxaad u badashaa afcaasha jumlooyinka soo socda ila afcaali mabniyati lmajhuul waa darsi adag kale afcaal mabniya lilmajhuula u badel maca baqaa'i kuli ficlin fi jumlatihi isagoo ficil kastaa jumladiisa ku jira shariba alwaladaani waxay cabbeen allabana bal taa bedela alwaladaanidaa horta la tuuraya sharibana bedel allabanna wax ka bedel labadaba shuriba labanu canihi waa la cabbay shuriba alaban qatala wuxuu dilay asaa'idu ugaadhsadihii adi'ba yey buu ugaadhsadu dilay qutilahee adi'bu maasha allah kuwa fudud buu ka bilaabay saa saaran fiican duruusta ardaygu miduu ku daba dhaco horta inuu ka bilaabo way soo socdaan kuwa aan la dhaqaajinayn baa soo socda khamasha alqitu bisadii ama curigii wuxuu xagtay akhaaka walaalkaa buu xagtay khamash alqidu akhaaka wuxuu bilaabay kuwii yaraadka ayaa bedela khumisha akhaaka soo maha khumisha maasha allah waad fahamtay khumisha akhuuka weeye akhaaka mansuub bay ahayd min asmaa lkhamsa weeye alif baa lagu nasbiya mafcuulu bihi mansuuba calaamatu nisbi alif baa markii hore hadda waxaynu ka dhigaynaa naaibu faacil marfuuc maxaa lagu godaa markaa asmaa lkhamsa alwaaw baa lagu godaa umisha akuuka waa inaad tiaa oo meelaha la eegana in ardaygu soo qoro aliu intuu ka dhex tuuro meesha umisha ficilkiina bedelo akhaakadana sideedii ku daaya umisha akhaaka aa w umisha akuuka wey fahimnaa waan fahanay darsanaa cashirka eegi fahimnaa darsanaa haye ahimnaa aacilka horta iska tuur waa naadaas ficilkale mabniy majhuul ka dhig fuhima darsunaa cashirka iyagii waa la fahmay fuhima darsunaa darsunaada waxba ka tuuri mayno idan iyaga faacil kuma jire fuhima darsuna cashirkayagii waan fahnay waxay isku bedelaysaa cashirkayagii waa la fahmay faacilkii baa meesha ka maqan cashirkayagii waa la fahmay madaxna almucallima madaxnaa waxaan ammaanay almucallima mucallinkii waan ammaanay mudixa almucallim maxaad ka tuurta naadii faacilka ahayd ficilkiina mabni majhuul baad ka dhigtay almucallimna naa'ibu faacil mudixa almucallim mucallinkii waa la ammaanay waxaad ka tegtay ciddii ammaantay mudixa almucallimu nafacanii asidqu nafacanii asidqu fartaa la taagaya halkan xoogaa rag meelahaas yar akhristani way yar jiraanoo raggaas haddaanay garantani qofka bilowgii ma keeni karo nafacanii asidqu runtiibaa anfacday runtiibaa anfacday horta ma arkaysaan jumladu waxay ka kooban tahay nafaca waa ficil maadiya nuuntu waa nuun luqaaya yaadu waa fi maxali nasbin mafcuulun bihi yaalmutakalim markay ficilka la xidhe mafcuul bihi bay noqon jira waxa aniga i anfacay qofka hadlaya waa kii la anfacay moogta asidqubaa anfacday runtaa anfacday aacilka wax anfacay waa maxay waa asidqu marka horeyse waa inaad ogaato jimladu waxay ka koobanta waxaad tuuraysa iyo waxaad bedelaysa iyo waxaana waa inaad kala garanaysa haye uh, dhowr baa farta taagaya haye igu celi haye aye kale nuficani haye iyo nufica sidqu baan weli hayaa nuiani ya kweli nuiani ha nuiani nuiani haye haye <laughs> nufacani ya nuficani ha waa isku mid badi nufica sidqu nuficani waa sidaa sheegaya mogta <laughs> haye نفعني الصدق sidaas cashirkani wuxuu baahaya fiirsi nuficani cashirkani fiirsi buu baahaya laydinma sheegaya saaka iska soo diyaariya waxa weeyaan waxa weeye lama sixin lama sixin ragga qaarkoodna asidqu bayba meesha ku daayeen kayf waxa u horeeyeen tuuraynaa muxuu yahay faacilka mamnuun majhuul marka laga sheekaynayo faacilka horta waana meesha ka tuurta alkhudwa اlأulى waa xadfu lfaacil mogta nafacanii asidqu away faacilka meesha ku jira asidqu horta taa haba soo ku soo dari meesha kelmadda horta tuur waxa kuu yaalla keliya hawsha ku taallaa waxa weeye ficilka nafaca waad badasheen ood wada garateen oo nufica tidhahdeen waa sax laakiin dee iyadaa sidii looga dhigi lahaa naa'ibu faacil yadani ma noqoto weligeed fii maxalli rafcin mogta nuficanii bay rag badan ku gulaay nuficanii ma noqoto yaadu fii maxalli rafci iminka idinku naayibu faacil baad ka dhigaysaa nuficanii yaada naayibu faacil fii maxalli rafcin bay u baahan tahay yaadan ina weligeed fii maxalli rafcin ma noqoto ima an takuuna fii maxalli nasbin wa ima an takuuna fii maxalli jar maxaa loo bedelayaa damiir yada la macna ah damiir yada la macna ah fii maxalli rafcinay noo noqda qofka hadlayanay na tusa haye nufictu saad sheegtay weeyaan <laughs> nufctu ya nin keliyaa idinka garta nufictudaa weyaan saasaa la odhanaya nafacanii sidqu waxay isku bedelaysaa nufictu asidqu waa tuurra yada yaadanina dee ma noqon karta fii maxalli rafcin mogta ta bay isku bedelaysaa yadii un la macnaa oo naaibu faacil noo noqota nufictu weyaan yadakhiru lmuqtasidu lmaala idinkaa intan ka soo shaqayn doona yajmacu alwlaadu alqutna yasqii wuxuu waraabinaya alxuudiy ninkii ardaha tababaraya eryayey alxisaanayn laba faras iyuu waraabinaya nacbud اllaha ilaahay baan caabudayna adaa garan sida loo bedelo laakiin waxaa la tuuraya allah maaha faacilkaa la tuuraya horta waa inaad fahamta jumlada maxaa faacila maxaa mafcuula iyo ficilka bedelidiis yaxtarimuka miyuu noo qoray yaxtarimuka wuu ku ixtiraamaya yaxtarimuka saydun jumlada inuu dhammaystira weyaan yaxtarimuka saydun hebel baa ku ixtiraamaya ama naxtarimuka nuungeli naxtarimuka waan ku ixtiraamayna soo bedel iyada yakhfidunii lkadibu beentuu hoos bay i dhigtaa yakhfidunii waxa hoos ii dhiga alkadibu beenta sumcadayda hoos horida waa la soo bedelaya kuwaas marka dambe aynu isweydiin doona insha allah tamriin fi lciraab namuudaj dubixat shaatu waa la gowracay laxdii ubixa ficlu maadi mabniy majhuul mabniy cal faxina kusii dar wta xarfu tanii ubixat wta tanii ashaat naaibu faacil marfuuc bidam acrib maa yati suriqa almaalu maalkii waa la xaday lam tusbaq lagama badin sayaaratuna gaarigeegii lagama badin afcaalu istimraar naasikhati wmaa daama wallah aclam